alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam waxaynu ku dhex jiraa kitaab uljanais wa can damrata bini xabiib axad الtaabiciin qaal kaanuu yastaxibuuna ida suwiya calى اlmeyiti qabruhu waاnsarafa annaasu canhu an yuqaala cinda qabrih ya fulan qul laa ilaaha ilا اllah ثalaaثa maraat ya fulan qul rabi allah wdiini alislaam wnabiyi mxamedi slى اllahu عalayh wasalam rawaahu saciid bnu mansuur mowquufa wliلطabraniي naxwuhu min xadiisi abi umama marfuuca muطawala xadiiskii hore waxaynu soo maray nebigu alay الslat slam inuu yihi istaqfiruu liabikum istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainahu اlآana yusأlu walaalkiin dembi dhaaf ilaahay weydiiya iyo inuu ilaahay su-aasha ku sugo waayo imkaa wax la weydiinaya waa marxalad aad iyo aada u culus saddexdaas su-aalood ninka ka jawaabun baana ilaahay subxana wa tacaala qabrigiisana u ballaadhinaya mustaqbalkiisii o dhamina saddexdaasi kuxinaya wixii intaa ka dambeeya qofka ka jawaabi waa inu meel laga soo noqdaana ma jirto halkaasaa aakhiradiisina ay ku baabaday marka horta saddexdan ahmiyatu hadihi athalaat ayaa laga qaadanaya hadihi alasila aلthalaaثa sheekh maxamed cabdilwahaab raximah اllah alusul aلthalaaثa waa ka kitaabkaa dhan ka qoray ku faahfaahiyey man rabuka wama nabiyuka wamaa diinuka b h d kastuu qofku diyaariyo iyo aqoon-yahan baan ahaye kanaan ahaye waxaasaan aqaanaa saddexdaasun baa sugayay oo uu ka jawaabi doona markaasaa awgeed baad dareemaysaa ahmiyadda towxiidka iyo caqiidada iyo cilmiga sharciga barashadiisa walow dadka adduunyadan jooga hadday doonaan haba ka saahidaan oo qiimeyntay qiimeynayaan ha iska hooseysee ha ku dagmin adigu taas adigu taahe ha ku dagmina la soco dadkana aynu ka dhaadhicino macnaha laa ilaaha illa allah iyo macnaa shahaadati ana maxamedan rasuulullah iyo diinta dee dhaqankeedu siduu yahay ilan diin iyo lislaam afkao keliya maaha waa diin waa addiin waa shay lagu dhaqmeeyo caqiido iyo camal iyo intaba koobsanaysa marka ilaahay baa qofkii loo baryayaayo oo qof waliba si gaaru ilahay ugu baryay ilah sug buu ohanayaa qabriguna isaga waana ugu filanba qofka wa can damra bni xabiibin axad الtaabiciin weeyaane waxaa laga wariyey damra bni xabiib axad الtaabiciin mid kamida taabiciinta oo waxa uu yihi qaala wuxuu yihi kaanuu waxay ahaayeen taabiciintii amba saxaabadii yastaxibuuna qaar jeclaysta oo sunno ka dhiga idaa suwiya marka lagu rogo cala lmeyiti mayidka qabru qabrigiisa dhulka marka lala simo weyaan markaa suwiya ciiddii dee lagu wada rogo ee la saaro wansarafa annaasu dadkuna ay ka tagaan canhu isaga ka dhaqaaqaan wansarafa ay ka noqdaan annaasu dadku canhu isaga waxay jeclaysan jireen an yuqaala in la idhaha cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa laga idhaahdo ya fulaan hebelow qul laa ilaha ila allah laa ilaaha ila allah dhe halaaa maraatin saddex goor yaa fulaan qul laa ilaha ila allah yaa fulaan qul laa ilaha ila allah yaa fulaan qul rabbi allah hebelow qul rabbi allah waxaa tidhaha rabbigay wa allah wa diini alislaam wa nabiyi muxamedi salى allahu alayh wasalam rawahu saciid bn mansuur mawquufan isagoo xadiisku mawquuf ah oo taabiciintii loo nisbeynayo ee loo nisbeynayo saxaabadii ayuu soo wariyey haddii taabici loo nisbeeyo maqduucuu noqonaya dabarani ayaa isna wariyey naxwu min xadiisi abi umama marfuucan xadiiskan oo marfuuco mutawalan intan ka dheer hadallada markaa way sii socdeen oo xadiiska dheer isagu marka wuxuu tilmaamayey udkur maa kharajta calayhi min addunya shahaadata an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh wa anaka radita biاllahi raba wbilislaami diina wbmuxamadi nabiya wbilqur'ani imaama faina munkara wanakiira yaahudu kulu waaxid minhuma biyadi saaxibihi wayaquul inaliq marka xadiiska almuhim qisadan ku saabsan in loo laqimo meydka marka ciidda lagu rogo waxaynu soo aragnay rasulka alay sla sl horta inu inoo sheegay marka qofku naftu ay ka baxayso in loo naqino qofka shahaadada loo naqino laqinuu mawtaakum nebigu uhi alayh salatu slaam laa ilaha illa allah xaaladan iyado qabrigii buu galay qisadan haddaba marka culimada badankoodu waa daciif bay leeyihin horta xadiiskana waa daciif waa daciif jiddan culimada qaarkoodna waxaabay ku dhaweeyeen anahu mawduuc anahu mawduuc balse dee culimada qaar badan baa ku tegey haddana qadiyadan si awgeed baynu aragnay odayaashii hore iyo culimadii hore oo markay qofku dhinto intay kitaab soo qaadaan la dul fadhiisan jiray qabriga oo ereyadan ku dhawaaqi jiray yaa fulan qul laa ilaaha illa allah marka hadda qisada waa daciif duada in loo duceynayo la idhaho ilaahay ilaahay ow xaqa kusug la idhaahdo oo baryadaa loo baryay inay anfacaysa waa laga qaadanayaa laakiin laqinaadan loo laqinayo ma gaadhaysaa mise gaarhi mayso mar haddii xadiisku uu daciif yahay dee ku camalfalkiisuna dacfi buu noqonaya ilaa culimada qaarkood ay bidco gaadhsiiyeen qaarkoodna waxay leyihin de waa daciif ba ha la idhahde lakin bidca ayaa la gaadhsiin waxaa culimo badan ay yidhaahdeen sida ibnu صلاح oo kale laysa isnaaduhu bاlqaym iبn اqayim wuxuu hi hada الxadiiثu mutafaq عalى dacfihi marka cilooyin badan oo de ay sheegayaan ba ay sheegeen iyo rag badan oo daciifa ku jira haddaba xaafid iبn xajar raximah الlah sheekhan aynu kitaabkiisa hayno ayaa kitaabkiisa lahaa aلtalkhiis ayaa wuxuu leey isnaaduhu صaalح walahu shawaahid xadiiska markhaatiyo kalena uu leeyay isnaadkiisuna wanaagsan yahay laakiin mar hadduu isnaadkii oo kaliya sheegay dee matnigii baa dacfi ku jiri karaa ama wax lamid ah marka qisadu markaynu soo koobno looma laqimayo qofkii weyn ilaa markaa uu nool yahay mooyaan qadiyadda umuhimsani waxa weeyaanu xaaladan hadduu qofka galay daarulbersak buu galayoo halkaasay hawshiisa ku dhamaatay weyaan inkastoo ducadu ay anfacayso ducada loo ducaynayo iyo wax lamid kaanu waxa taabiciintu yastaxibuuna ama saxaabadu buu leeyay markaa labadaba waa suurtagal inuu ujeedo weliba saxaabadu u nisbeynaya saa daahirka ah qaar jeclaysta oo sunno ka dhiga idaa suwiya marka lagu rogo cala lmeyt qabru qabrigiisa ee ciidda lagu rogo lala simo qabriga dhulka lala simo ee ciidda lagu rogo wansarafa nas dadkuna ay ka tagaan canhu isaga an yuqaala cinda qabrihi in laga idhaho qabrigiisa agtiisa ya fulan qul laa ilaha illa اllah ثalaثa maraat ya fulan qul rabi allah wdiiniy اlislaam wanabiyi muxamadu salى اllahu alayh wasalam وعن بريدة بن الحصyب الأسلمي رضي الله عنه qال وxu hi qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxu uhi نahayتكم waxaan idin diiday can زiyaaraة الqبuuri qubuuraha booqashadoodaan idin diiday fazuuruuhaa soo booqda rawaahu muslimu ziyaada tirmidi wuxuu ku siyaadiyey nahaytukum can ziyaaraة الqbuuri fazuuruuha fainaha tudakiru اlآakhirة aakhiray xasuusinaysaa qofka ah zaada ibnu maaja wuxuu kusii kordhiyay intaa min xadiis ibni mascuud watuzahidu fi اdunya adduunyadana way ka saahidinaysaa qofka ah aakhirana way xasuusinaysaa adduunyadina way ka saahidinaysaa qubuuraha in lasoo booqdo aziyaara asharciya siyaarada sharciga ah waa sunna weeyaan waa sunaha nabiga aleyh الsalaatu wasalaam uu ina amray walow amarkan markaa adilo kaleba ha ka saartee waxaa kale xadiisku u yahay markii hore rasuulku aleyh الsalatu slam inuu nahiyey in qubuuraha lasoo booqdaba fi awal اislaam sababtuna wax kale maaha dadku maadaama ay shirki un ka soo doogeen dhowaan oo dee dadkan ay kusoo barbaareen sanam ay caabudaan iyo wax la mid ah in badan oo asnaamtan la caabudayo amba ay ahaayeen qubuurihii oo la dul fadhiistay qofkii marka isagoo weli iimaankiisu aan xoog badan oo markaasun islaamay la quburaha soo booqo qaarkood baa laga yaabaa de inay u qaataanba in hawshii la baryi karo oo wax la weydiisan karo lakiin laa intay iimaankoodu ka adkaanayay fahmayeen rasuulka alay slat slam uu ka nahiyey waxaanu xadiisku daliilu yahay in xadiis xadiisu nasakhi karo sida aayadduba aayad u nasakdo xadiiskuna xadiis mu naskh lakiin waa in la iyo ka horreeyey iyo labada xadiis la iswaafshin kari waayo iyo daynu sidoo kale cadiya imika nahaytukum can ziyarat qubur in hada nahyu waa mansuu maxaa naskay fazuuruuha intan dambaa naskaysa laba faa-iido oo ay leedahayba kale tirmidi iyo ibnu mahjana ay soo kordhiyeeno waa waata koobaad aakhiray qofka xasuusinaysa qofku hadduu aakhire xasuusto oo aakhire niyadiisa ay gasho iyo weynideeda iyo dhibaatada ka iman karta dee dadaalba ku bixinaya oo bal sidii uu markaa aakhiro ugu diyaar garoobi lahaa waayo man aksara hama shay naala kulahu aw bacdahu qofka shay hamigiisa farabadaya baa la hahdaa naala kulahu aw bacdahu amba uu wada gaara amba wax kamid ah ayuu gaara markaa markay qofka aakhira ku weynaato dee jannada meel hooseba ha ka hedhe uu gaarhi doonaa markuu u dadaalo de u camal sameeyo waman araadna alaakhirata wasacaa lahaa sacyaha faulaaika kaana sacyuhum faulaaika kaana sacyuhum mashkuura markaas aakhiro qofka doona laakiin doono keliya ilahay kuma dayni muxuu yihi wasaca laha sacya aakhira maxay u baahan tahay sacyiyo dee dadaal soo maaha oo dee cibaadada iyo khayrkii la yimaada ila haduu dha nin janna adaan iska helaya waxba kama soconayaan ka adduunyada doonaya ilahay wuxu uhi waan usoo qadimaynaa man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nasha wixii aanu doono nuga soo qadimin aakhirana waa rasmigiio kalaa bal tuxibuna alcaajila watadaruuna alaakhirata waina daar alaakhirata waina alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun aakhira rasmiga nolosha rasmiga o halkaas adduunyadani way iska dhib badanta walaysat hadihi اdunya bishayin tasuuka xiqbata watasuru mara addunyadani waxmal abu isxaaq lalbiri inankiisa wuxuu kula taliyay adduunyadani qiimo weyn ma sii taagna maalinna way kaa farxinaysaa maalinna watusiru maran marna waad farxaysaa watusiru maran marna way kaa farxinaysaa aw tasuru maran marna waad farxaysaa labadaba la ihi waqaayatuha fakarta fiiha ka fay aw ka xulmika idaa xanumta markaad usii fiirsatana waa harhkaagaasuun marna xaggan jira marna xagga jira amaba riyada riyootee marka aad iska soo baraarugteen adigo waxba haddanaan hayn adigoo ku riyoonayey adigoo fooqyo dhistay oo dee hawada duulaya ayuun baad magaranaysaa soo toosaysaayoo sooxa mahaysidba ya hmm. hareertayda oo maran isidhi haaba gacanteeda markii aan hubsado meel cidlaa inaan ku hoshaabay haabhaabtay labadii goo mushaarkii maan helin <laughs> boodhari ohan jiray <laughs> ayaa qisaskaalahaa markaa nahaytukum can ziyaarat اlqubuuri fazuuruuha culimadu waxay ziyaradu waxay u qaybsanaysaa saddex aziyaara aziyaara alsharciya waziyaara albidciya waziyaara alshirkiya waa saddexdaas alsharciya alshirkiya albidciya ziyaarada sharcigii waa maxay waa ziyaaraة اlqubuuri wاliticaad biha waa in qubuuraha lasoo booqdo oo aakhiro lagu soo xasuusto siyaarada shirkigaana de waa cagsigeeda taasoo wuxuu u tegayaa yazuuru اlqubuur lakin yasأl alqubuur wayaduufu biha wayatamasaxu biha waxbuu weydiisanayaa wuu isku masaxayaa ya ziyaarada bidciga maxay noqon kartaa inuu hadallo aan shirki ahayn ku hadlay matala an yatakalama bikalaami laysa fihi shirk walakin yukhaalif الsharc hadallo khilaafsan amaba tusaale ahaan siyaarada bidciga waxay noqonaysaa inuu wakti cayiman u samaysto oo dhaa sanadkii maalin heblaayo ayay aniga booqashadeedu gaar ku tahay saacad heblaayo wax saasoo kale isagu cibaadadii mudlaqa ahayd ee iska sii daysnayd uu qeydo wakti gaara uu ku qaydo iyo wixii lamid a ah. ayataqayadha biwaqtin mucayan qubuurahoo dhan ilahay baa lagu soo xasuusanaya markaa shuruudda waxaa ka mid a ah haddaba ziyaarada ah. oo ta bidciyada noqonaysa ziyaarada bidcada waxaa horta shuruudda ka mid a ah ziyaarada sharciga ah allaa yushadda ilayha arixaal allaa yushadda ilayha alrixaal inaan safar loo gelin oon rarka loo adkeysa ayay noqonaysa haddii rarka loo adkeysto bidacuu ka dhacay qofkaasi walow shirkiba yuu soo samaynayn matalan wuxuu hi waxaan doonayaa qubuuraha ku yaalla magaalo heblaayo inaan diyaaradu raacaan baan safar ugalaan soo booqdo rasuulku wuxuu diiday alayh salatu salaam laa tushadu rixaal ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid mooyaane meel kaleo loo safri karaa safar cibaado ah loo geli karaa ma safar waxaan uga jeedna cibaado ma aha bimacnaa rag kale in loo adkaysa halkaasa lagu soo cibaadaysanaya masjid hebel waa saddexdaa masjid masjid alxaraam wa masjid nabowi iyo masjid alaqsa saddexdaa waxaad ohan kartaa waxaan doonayaa inaan masjid alaqsa kusoo tukado oon halkaan kusoo yar digriyo aan iska soo fadhiyo ama aan qur-aan kusoo akriso ama aan soo booqdo safar waad geli kartaa diyaaradood raaci kartaa waxashadood saadood laakiin masaajidka tabliiqa ah ee kulanka islaamka ee la yskugu yimaado meel heblaayo uu aaminsanyay markaa inay cibaada ku jirto sida bakistan bakistan ay ka sameeyaan oo kale ma wax lamid a ah waa arrin khatar nimankan dadkan ahlulbidwcile inta badan alfaad buunbuunina bay qaataan kulanka islaamka bu kuleeyahay maxaa udiiday inu kulanka tabliiqa maxaa udiiday nimankan hadduu isku kalsoon yahay dee kulanka tabliiqa lakin islaamka weynu qaadanayo u ogiy inaanay dadki o dhan ba u iman intaasoo qofna kasoo horjeedaane ziyaara bidciya markaa taasaa ka noqon karta iyaduna shirkigina waynu garanay bidcadnu garanay sunnihiina waa tii dee saxda ahayd oo inuu qubuuraha soo booqdo rasuulkana wuxu uhi alayh الslat slaam zuuruu اlqubura walaa taquluu hujran hadal xuna ha odhanina hadal xuna ha odhanina hujran waa kalaam sayaan ereyga zaaran asalkeedu waa booqashada markaa ziyaaradii haddaba maa magacii bay qaadeen dad badanioo tii shirkiga ahayd ayaanayna xabaashii hebel baa la siyaaranaya waniyo sheekha qabrigiisa waa la siyaartaa hadii imika lagu hahdo maxaad ufahmeysa adu masiyaaradii sharciga ahay baad ufahmeysan ka wadhi mise waxaynu ufahmnaa in wax loo qalo sanadkii mar la tago saa la sameeyo dee haa saas weyan bale waxay aaminsan yihin ba sheekha haddii la siyaaran waayo in arigiiba uu baabi'i doona ama masiiba kudhici doonto amba ubadkiiba oo waa yahay ka soo qaad qofkan la siyaarinayo kan siyaaranayo uu waalidkii yahay intaad xabaashiisa la dul tegayso maxaad adigoo banaankaa joogo u bixin weydaba maa tiraahdidba waa la isku waafaqsanyabe waalidki xoolaha aan qalayo isaga u qali maayo ilaahay baan horta u qalaya laakiin ilaahay ajar baan kaga doonayaa doonayaayo ajarkaana waxaan doonaya waalidka inuu siiyo waa sax taas ila waad niyoon kartaa sadaqada aad bixisay xoolaha ka soo qaad isagoon waqti cayimana u samaynin aan aaminsanayn xoolahoo kaliya inay wax anfacayaan ee dee lacag iyo xoola iyo wax lamid a laakiin ujeeddo kalea ku jirta meesha hashu maankayga gadee ma masaar bay liqday gudin weeyi nin baa xariifku ahaa baa la geelaya wax lamid oo dabeetana neef gudin liqay baa lagu yihi bal kana garo suu ka yaabo alla wax xanuunka haya su yii war hashu maankayga gadee ma masaar bay liqday markaa nimankani maxay uga jeedaan qabriga ay tegayaan bal horta hilibkiyaa cunaya hilibkan yaa cunaya miyuu cunayaa kan dhintay maya hilibkan iyo briiskan iyo waxaan la isla dhacayaad arkayso iyagun isku daldalaya miskiinka yare meesha qabriga ku jira waxba kama gaadhayso waa lafo hadduu doona halkan ku cadaabaya hadduu doona u cadaabaya habe kalay iyaguna ka dulbutarinaya marka qadiyaddaa waa arrin aad iyo aad u khatareh waa in la iska ilaaliyo hilibka halkaa lagu qalana ha isku cunin hilibka ay isku cunin walow saruurad badaniba ha ku haysee walow he haddaad doonto beri anba hilibaa kusoo dhawaanine iska ilaali lakin isku taataaban tudakiru laakhira aakhira in lasoo xasuusaa waa oo markaad aragto intaasoo kun oo qofoo halkaasaa u jiifa oo aad intooda badan garanayso imika xawaalada magaa magaalada hargeyso kale iyo magaalooyinka waaweyne dee hadaad aragto de beri dhaweyta ku ilaa bilaabaad garanaysa matalan lix sano toddoba sano ka hor oo toban kun oo qof ku jiraan toban kun qof halkay joogeen ya qaar baa madaxweyneyaal ahaa qaar baa wasiir ahaa qaar qaar baa ganacsata ahaa rag dumar dhalinyaro yar yar mi wey inta leeyihi dushaa waa dhagax aasuma wada saaran lakin hoosta way kala duwan qofna waa kii berigii hore dee dibadu joogi jiray laga fadhii waayey amba shaqaysan jiray amba dee caynka ahaa lakiin halkaasunbu ku jira adiguna maalin ka mid ah waa mayd socdaynu nahay bay soomalidu ihahdeen mayd socda ayaynu nahay maxay uga jeedaan dee maalinubaa dimanaysaa wey iyo waa lagu kala horeynaya waa lagu kala horeynaya una waa laysdaba socda waa saas kulu mna untha wain taalat salaamatu yowma calى alat xadba maxmuul bui kacb bn shayr kitaabkii eh, gabaygiisii maalinta ducaad lohan jira marka maalinka kol hooya dhashay haba dheeraad waktigu haba dheeraadaya maalin unbaa naxash ugu qaadi doonaa laakiin waa qofka fariidka waa wax iska sii horreysiiya itaquu naara walow bishiqi atamra nin nooloo adduunyadan joogaana weli fursad bu haysaa xataa gaal haddii u toobad keeni karo subxaan allahi baa waxa weyn u taraysa subxaan allahi o ku dhawaaqo ayaa aakhiro wuxu tarayso laakiin yaa garanaya un kuwii qabriga ku jiray ma soo noqonayaan subxaan allahi haddii laga ogolaan laha way odhan lahaayeen kuwan adduunyada nool joogaana adduunyadii bay isku dilayaan bay isku haystaan maxay isku haystaan addunya zuhdigu muxuu ahaa in adduunyadan aan qalbiga la siinin weyaan zuhdiga marka lasoo ururiyo tarku maa laa yanfacu fi laakhira ay sooma ahayn wixii aan aakhira wax kuu taraynin ayaa zuhdi la ka tegidiisa siduu markaa shekh islam ibn tamiya tarku maa laa yanfacu fi laakhira tarku maa takhaafu daraarahu fi laakhirana muxuuha waricbo waxaad is leedahay wax ku yeeli doonaana alwarac weyaan waxa aakhire waxba kuu tarayn hadda dembi maaha zuhdigu waxa weyaan waxaanaad zuhdiga ka tegeysa lakin akhira waxba kuma taraya weyan intaasoo guri inaad dhisato intaasoo baabuur inad yeelato intaasoo kamiis inaad inaad samaysato intaasoo kaba inaad yeelato ya inaad intaasoo saacadood guriga dhigato ood kala dududo waxaasoo dhan wax dembiga maaha hadduu qof an toban baabuur baan samaysanaya ma dambi ba ya labaatan guri baan dhisanaya shan boqoloo kamiis baan n iibsanaya lakin aakhira waxba u tari maayaan ka tegidda haddaba waxaa laga tagay intaad u baahantu inaad ku kaaftoonto ayaa maxaa la ihahdaa aلzuhdu zuhaadina waxay odhan jireen culimadu waa acqal الnaas dadka kuwa caqliga badan waa suhaadda iyaga laftigood oo culimada wax qaarkood ba waxay hahdeen hadduu qof idhaahdo maalkayga dar intuu dardaarmo wuxuu dha wuxuu yihi xoolahayga waxaad siisaan qofka dadka ugu caqliga badan siiya hadduu idhaahdo oo saa ku dhinto yaa la siinaya yaa dadka dadka ugu caqliga badan siiya buuri culimo badan ba waxa dhaha zuhaadaa la siinaya oo caqligu muxuu keenay muxuu keenaya caqligu caqligu waa garasha soo maha wuxuu gartay ninkan saahidkahi inaanu adduunyadan waktiga badan oo ku luminaya aanay waxtaru kusoo kordhinaynin laakiin meel rasmi maaha inaanu raaxa dooneyn ma waxaad moodeysaa inaan raaxa la dooneyn waa waxaa la doonayaa inaad waxun iska cuntood iska cabtood iska raysato oo murugada iyo werwarku kaa tago xuurracaynta aada la ciyaarta aad doonaysa wax kalaa loo socda ya laakiin waxaa leeyahay weli meesheedii lama gaadhin dee maxaa lagu leeyahay meesheedii markaa guri ku habsaaminaya adigoo ka gaadhi lahaa ya guri aad sidaa iska amba fadhi aad sidaa halkan iska yar seexo horta oo shaqada matalan waxaa lagu yihi soo kal laha aroorta xilliga noocaa iyo noocaasa kaa leh saacadda haddaad soo istaagto ya shaqo wanaagsan marku sin xagga horan kaa qorayn maxaad samaynaysaa adduunyadan hadda xilligii maaha laba cisho ka hor baaba inay tirahdo halkaasaama sii fadhiisanaya anigu maaa ya haddaba iyadoo saacaddii waxoogaa ka harhsan tahay haddaad tiraa ka waran bal horta halkaan aan iskaga yarna se u kaadi ya sow kama baqanaysa inu hurdadu kala tagto amaba soo lagama yaabo inaad ka habsaanto sidii diinkii iyo bakaylihii tartamay ee ay soomaalidu sheegi jireen carabta carabtuna ay carabta haddii ka soo noqon lahay diinkiina de wuu gurgurto oo tartankii isagii baa dheereeyey bakaylina wuxuu gaari doontaa eh? dee iska sii aduu iska sii seexo halkan oo waad ka daba tegi laakiin ninkii gurguuranayay markaa diin iyo bakayla toona tartamine eh? waxbaa la tusaaleynaya eh? soo ninkan isdhigta ee bakaylaha la idhaha siyo ku gaari doontaa waa taa laga badiyey diinkuna wuxuu is yidhi waa nin dameer wataa dad la kalma in dameer wata he dad la kal maaha maxaa looga jeedaa dee ninka dameer kolba kusoo dhaansanaya ilaa beriga hore awr iyo dameer iyo waxba lagu dhaansan jiray sooma ninka awr wataa dee isagu xoogaa dhowr cishuu soo qaadan karaya mudduu si joogi karaya laakiin nin dameer wataa isagu kolba ku noqnoqonaya oo dadka isagu la kal kalkii la cabayay isagu dhaafaya idan adduunyadani lama diidin adduunyada laga shaqayso laakin walaa tansa nasiibaka min addunya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم lacna wuxuu nacdalay زائرaaت الqبuuri kuwa qبuuraha dumarka qبuuraha soo booqda ayuu nacdalay أخرaجahu التirmidiي وصaxب بن xubaan qadiyada ku saabsan dumarku inay qبuuraha soo booqdaan culimadu way isku khilaafeen waxaa keenay inay isku khilaafaan xadiiskan hore nahaytukum can ziyaaraة الqبuuri fazuuruuha xadiiska horeynu hayn waxaan nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha dee rag iyo dumarba ku dhacaya soo kuma khaas aha raggii marka saa loo ego oo rasuulku istisnaa kumuu sameynin dumarka mooyana mu oran xadiiska caamkaa ah bay markaa deliishadeen qolo kalena xadiiskanay deliishadeen oo khaas yeelaya lacana uu nacda zaa'iraati lqubuur sababtuna wax kale maaha dumarku way ka duwan ragga maadaama quburahan dad badani ay shirki iyo waxyaalo badan u sameynayeen marka horeba laga joojiyay oo loo ogolaaday dumarku way ka qalbi jiricsayino waxaa laga yaaba inay ishaynba kari weydo inay barido ama qabrigii isku dhadhajiso ambay halkaa oydo baroorti iyo wixii lamid a ah ay la timaado haddaba culimada sida sheekh albani o kale raximah ullah xadiiskan lafdigan u daciifinaya isagu zaa'iraati اlqubuur oo maxaa saxa buu leeyahay zawaaraati اlqubuur zaa'iraat iyo zawaaraat na way kala waa kuwa soo booqanaya walow markaa marar kala fog ba ha noqotee laakin zawaaraat zawaara waa ku noqnoqosho badan waa siiqatu mubaalaqa waa kadaab oo kale iyo sharaab iyo daraab waxa uu rasuulku nacdal alayh isalaatu wasalaam dumarka in badan quburaha soo booqde ku noqnoqda laakiin haddii ay marmarka qaarkood soo booqato way banaan tahay qowlkaas aanaad mooday in wallahu aclam xoog badanya qowlka u badan yahay in dumarka laftigoodii quburaha ay soo booqan karaan iyadoo shuruuddan ay ilaalinayaan ana rasuula llahi sala allahu alay sl lacana wuxuu nacdalay zaa'iraat lqubuuri dumarka quburaha soo booqda zawaaraat baa lafdiguu sax ku yahay ayuu yihi sheekh alban raximah llah waana caalim weyn oo muxadis qaarkoodna waxa waa makruuhun oo waxay laga qaadanaya in laga wanaagsan yahay un laakiin way soo booqan karaan qowlkaa dhexna jira وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه qال لacنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم الناaئحة rasuulku wuxuu nacdalay الناaئحة gabadha baroorata والمستamعة iyo ta dhegeysata أkرaجahu أبو dawud وعن أم cdية الأنصاaريةi رadي الله عنها qاaلت waxay tihi أkhذa عalayna wuxuu naga qaaday rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ay baycة أو cahda ballan wuxuu nagaga qaaday haddaanu dumarka nahay allaa nanuuxa inaanaan baroonanin baroorta aanaan la iman mutafaqun caleyh wa can cumar radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slm qal wuxu uhi almeyitu meydka yucadabu waa lagu cadaabaya fii qabrihi qabrigiisa bimaa shaygii baa lagu cadaabaya niixa caleyhi loogu baroortay ereyadii loogu baroortay awgeed baa lagu cadaabaya mutafaqun caleyh walahumaa bukhaariyo muslim waxay soo wariyeen naxwi xadiiskan oo kale can lmuqira bn shucba muqira bn shucba ka soo baroorta waxaa la idhahdo nebigu alay isalatu salaam uu ka digay waana dhaqan jaahiliyo dadka hore ay samayn jireen nacdalna macnaheedu waa maxay waa adardu walibcaad min raxmat illah waa qof naxariista ilahay laga dheereeyo waa kabaairta bay ka mid tahy waxaana ulka rasulka alay slat sl xadiiska sheegay annaayixatu ida lam alayha yowma alqiyama yuqaamu yowma alqiyaamati calayha sirbaanu min qaطraani wa dircu min jarabin wuxuu nebigu uri alay slat haddii aanay toobad keenin dhimashadeeda ka hor waxaa la soo joojinaya maalinta qiyaama iyadoo laba sifo ku sifaysan iyadoo laba laba ciqaabood la marinayo waxaa loo gelinayaa marawey sirbaal min qatraan oo daamur ah amba naxaasta waxa la iyo diric min jarabin iyo mid kaloo cadho ah xanuunkaas shidhka googoynaya oo haddaanay towbad keenin qabla mowtiha waxaanuu rasuulku alay slat slam beri ka noqday gabadha marada googoynaysa timaha furfuraysa ciidda isku qasaysa waxaanaynu ku arki doona insha allah cumdaha axaadiista sawaaidda baynu ku arki wlmustamicana waa ta u qastida baa lagu fasiraya marka ta je raalida ku ah oohintaasee jeclaysanaysa laakiin dee tu hadalkeedu markaa iska maqasha win maaha sababtu waxay tahay baroortu waxay ka soo horjeeda qadarka ilaahay qof waliba sooma dhimanayo marka qofkani wuxuu leeyahay maxaa qofkaasi u dhintay laakiin oohinta iyo niyaaxada sooma kala duwana albukaa iyada waa la ogolyay nebiguna calayh salatu slam waa ilmeeyey waxaanu idhi ilaahay subxaana wa tacaala carabkaasunbu qofka ugu naxariisanaya amba ku cadaabaya markay dee xanuun saas kala dhacdo hadduu ereyo wanaagsan ku hadlayna waa loogu naxariisanaya hadduu ereyo xun ku hadlina ciqaabunbuu ku mutaysanaya qalbiga u murugoodana ilaahay kuma cadaabo buu yihi ilmadoo timaadana ilaahay ku cadaabi maayo waana ka inankiisii ibraahim iyo wiilkiisii yaraa ee maariya alqibdiya sanad iyo afar bilood ku dhintay ayaa wuxuu rasulku yuri alayه الslatu slaam ina alcayna tadmac wa ina alqalba yaxzan wa walaa naqulu waina bifraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun walaa naqulu ila ma yurdi rab lafdiga kale marka qaarkood waina bifraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun qalbigu wuu murugoonayaa bu yhi arrintaa wuu ka murugoonaya geeridaadaas ishuna way ilmeyneysaa haddana wax ilaahay raaligeliye mooye wax kaloonu ku hadlaynaana ma jirto ibraahimo firaaqa aada naga tagtayna waanu ka murugoonayna markaa inuu qofku murugoodo iyo inuu ilmeeyo iyo qalbiga inuu ka damqado waa wax ilaahay qofka ku dabeeciyo taa lagu qabsan maayo bale waa naxariis buu nabigu yihi alayh isalatu asalaam inankii yar awoga u ahaa markii loo soo qaaday naftu ka gurmaysay markuu ilmeeyey wuxuu waa naxariis ilaahay subxaana watacaala qalbiga qofka u yeelay oo ilaahayna addoommadiisa wuxuu u kuwa naxariista laakiin oohintaa iyo qayladaasi ayaa la diidayaa dhaqanna weliba way lahaayeenoo in la iskugu yimaado o dee laga bararto oo markaa wax lacag dad lasoo kiraysto iminka dadka soomaalidu gaar ahaan aad bay ufahmeenoo qadiyadaasi aad bay u yaraatay dhimashadiina de waatan iska farabadatay lakin kulliba dadkii oohintii aad bay uga yaraatay baroortaas beriga hore dhaqan bay iska ahay dumarku inay baroortaan iyagoo waxaan garanayna aad u baroortaan lakin dacwaddaa la gaadhsiinaya wax loo sheegay wax badan bay dadka gaadhsiinaysaay wax badan bay u taraysa oo iyadoo mid halkan iska oydo oo iska oohin dhamaysaton bay mid kaloo haddana cararaysaa u imanaysaa markaasi oohintii isku daraya ballankii uu dumarka ka qaaday rasuulka alay slat slam umu caiya iyo dumarkii kale ansaarta ahaa iyo dumarkii kale muhaajiraadkaaba wuxuu ka qaaday ya ayuha nabiyu ida jaءaka almuؤminaatu muhaajiraati yubaayicnaka calىa an laa yushrikna biاllahi shayan ayaddaasaan doonaya shuruudaasaa loo dhigi jiray inaanay ilahay u shirki yeelin inaanay zine samayn inaanay taa kale samaynin iyo inaanay barooranin ayaa shardigaa kusoo daray waayo dhaqan horu jiray buha qadiyadaas in aad laga garanaya halkaa haddaba xadiiskan kale rasulku uri salaam qofka wixii loogu baroortay bimaa niixa caleyh kii buurta ahaayo kii kale sidan ahaayo saxaabi baa biir doorsoomay oo la moodayba inuu dhintay dabeetna walaashii baa u baroortay kii sidan ahaayo kii sidan kale ahaayo markuu soo miiraabay buu hi waxaa laygu lahaa erey kastoo tiraahdo ma sidaasaa tahy markaa dee dadku waa mayd amaan seynu sheegayna maxaan ku noolaanay sidan u ahaay kii geesiga ahaay o kii kale sidan kale ahaayoo ereyadaasi buunbuuninta iyo waxaasaa lagu cadaabaya markaa waxaa la isweydiiyey caaisho kale xadiiskan way diiday oo xadiiska sida bukhaari ku tila ku jira way ku qabsatay ciddii sidan tihi cabdillahi bn cumar ilahay u naxariista bay tiri soo ka ilaahay tiri laa taziru waasiratun wisra ukra walaa tazir waasiratun wisra ukhra nafino nafta kale dembigeed qaaran mayso hadduu qof baroortay qofkii isagu dhintay maxaa loogu cadaabaya adilada kale markaasa awgeed bay culimadu isku dayen jawaab inay u helaan xadiiskaas almeyitu yucadabu fii qabrihi bima niixa caleyh markaa jawaabahay bixiyeen waxaa ka mid ah waa idaa awsaa bidalik ayay qaarkood yidhahdeen waa hadduu dardaarmo waayo maxaa dhaqan ahayd berigii hore inu ihahdo aad iigu baroorta gabayadii tiniin carabtaa ka mid ahaa si loo ogaado meeshaan kasoo jeeday iyo ninkan ahaan jiray markaasaa dadka laiskugu soo imin jiro marsaa lasoo kiraysan jira qaar xataa lasoo kiraysan jiro oo kuidda carabta ka maahmay markaa yidhi maxay laysat naayixati thakla ka naayixati lmustaajira ta gooblantay ta lasoo kiraysta lamid maaha ta lacag iska qaadanaysa o iska oohinaysa ee waxeedu riwaayada riwaayadda ay tahay ee lacagtan ujeedaa iyo ta qalbiga ka ooyeysa ma isku mid baa ya laysat naaixata sakla ka naaixa almustaajir oo maahmaah laba qof oo midina arrintu ay bisadna waxay maxaa la idhi bisadna waa ka ciyaar jiirna waa ka dhab markaa midna waa ka dhab way ooyeysaa midna waa la soo karay markaa sidaasay samayn jireen waxaa kaloo la yidhi waa markuu og yahay in loo barooran doono aanu u diidin qodobkaasina waa qodob muhiim isagna inaad iminka ba dumarka u sheegtood ku tiraahdo haddaan dhinta yaa lay barooran baroortu ma banaana saa loo sii sheegay dadka marka qofka xujadii wuu ogey almayit yucaddu fii qabrihi bimaa shaygii awgeed baa lagu cadaabaya niix caleyh loogu baroorsay waxaa halkaa xadiiska laga qaadanaya markaa iyo xadiiska horeba in baroorta ay xaaraan tahay iyo in la dhegeystaana inay xaaraam tahay iyo arrintaasi inay qadarka ilahay kasoo horjeedo qofku u cadhaysan yahay qadarka ilahi subxana watacaala wacan anas radi allahu canhu qaala wuxu uhi shahidtu waxna xaadira bintan inan linabiyi sala allahu alayh wasalam nabigu dhalay oo tudfanu la aasayo wa rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka allana jaalisun u fadhiyo cinda fara'aytu waxaan arkay caynayhi labadiisa indhoodoo tadmacaani ilmaynaya addumuuc waa ilmada soo marka xadiiskana wuxuu caddaynaya ilmadii inaan la diidin sidaynu hor u sheegnayba oo goobjoog baan habuu nebigu uri alay slat slam isagoo sidaa u eegayay inantiisii oo la aasayo dabeetna uu rasuulku markaa ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam shahiidtu waan xadiray binta linabiyi sala allahu alayh oo tudfanu la aasayo warasuulu llahi sala lah ala slm jaalisun fadhiyi cinda alqabrihi waxaan arkay caynahi labadiisa indhoodoo tadmacaani ilmaynaya وعn jaaبir radي الlaه عanه aن نabiya slى الlaه علي slm qal wuxu uhi laa tdfinuu ha mowtaakum kuwiina dhintay bileyli habeenimaha asina ilaa an tudaruu in la idin dhibgeliyo mooyaane inay daruuro idinku noqoto mooyaane laga maarmaan akraja ibn maaja ba xadiiska soo saaray wa aslu xadiiska asalkiisu fi muslim buu ku yaalaa laakin qaala wuxuu yihi muslim zajara wuxuu diiday an yuqbara in la aaso الrajulu qofka bileyli habeen xataa yusala caleyh ilaa lagu tukanaayo qofka marka in habeen la aasa waa laga wanaagsanya waa makruuh waa in maalinimo la aaso ujeeddadana waxa weeyaan qofkani salaadan iyo buu ubaahanyay in kafankiisii la wanaajiyo maydhitaankiisi iyo aaskiisii la wanaajiyo iyo salaaddii lagu tukanayay marka habeenkuna marar badan wuxuu diidaya arrimahaas oo dhan laakiin hadday daruura timaado daruuradaasi maxay noqonaysaa qofkii oo laga baqanayo inuu qarxaba oo haddii lasiijo uu sii yaalo laga baqanaya inay wax ka yimaadaan amba dhibaato kale waa markaa daruura meesha keensanaysa amba hadhow laga baqanaya in intan isku timid mooye cid kaleba la waayo oo dadkana ay hawlo leeyihin ay kala wada tegayaan laa tadfinuu aasina mawtaakum bileyli habeen ilaa an tudaruu in laydin dhibgeliyo mooyaane in laydinku qasmo mooyaane oo daruura arrintaas keensato laakin qaale wuxuu ihi muslim baa markaa xadiiska soo wariyeysna zajra wuxuu diiday an yuqbara in la asaa rajul qofku bileyl xataa yusalla caleyh la udkarayo waxaa kalo in horu soo maray saddex saacadood rasuulku diiday aleyh isalaatu wasalaam in la aaso meydka maxay kala ahayen haye marka cadceadda godka ka soo boodeyso markay sii dhacayso dee markay soo baxayso waa markay kasoo haye soo boodeyso haye iyo markay dhacayso haye markas dhacay markay bartanka taagantay duhurka halkaa taagantay intlaa u dhaqaaqaya harku وعن cبد للhi بن جعفر رضي الله عنهma qال وxu لma jaءa markuu yimi nacyu jacفarin geeridii jacفar markay timi xiina waqtigii qutila la dilay qaala النabiyu slى الlaه علي sl nbg وxu uhi isnacuu u sameeya لآli jacفarin reer jacفar waxaad u samaysaan لآli jacفarin ay لأhli jacفarin طacaaman cunto u sameeya faqad ataahum waxa u yimid maa shay baa u yimi yashqalhum mashquuliyo oo inay wax samaystaan cunto ay karsadaan ka mashquuliyo akhrajahu alkhamsaة ila النasaaئiya ila النasaaئiyu jacfar bin abi aalib oo rasuulka alayh slat slam shabihi jiray xagga suuradda xataa oo rasuulka ku yihi ashbahta khalqii wa khuluqii waxaad shabahday akhlaaqdayda iyo suuraddaydabaoo ilmaadeer ay ahaayeen oo ahaa saxaabigii ku maqnaa bilaad lxabash ee intaa ka mas-uulka ahaa waxa uu yimi sanadkii toddobaadee khaybar dabeetna markaa sanadkii ka dambeeyeyba rasuulku alay sla slam ciidan buu u dhiibay oo hogaamiyaha labaaduu ka dhigay kii koobaad yuu ahaa waa qaswadii lo ohan jira qaswatu mu'ta waxau ihi zayd binu xaris haddii zayd la dilo jacfar haddii jacfar la dilana cabdullaahi bnu rawax dabeetna jacfar aad buu u dagaalamay mid kastaaba u dagaalamay jacfar markii waqtigii soo gaadhay calankaa dee hadduu dhulka ku dhaco ciidankaa waa laga adkaaday bay ka dhigantay mugti saasay ahaan jirtay haddii markaa calanka dhulka uu ku dhaco dabeetna jacfar radi allahu canhu aad aad buu dagaalamay sida markaas la sheegayso gacantaa la gooyey markaasuu haddana tan ku qabsaday haddana tanaa la gooyey soo haddana ixtidaan ku sameyo halkaa ku qabsaday markaa waa tala jacfar adayaar waxaan arkay bu nabig uri alay ruuxdiisa iyo duulaysa oo jannada daaqaysa markaa jacfar adayaar marka la waa saas haddaba maalintaa caruurtiisi yaraa uu ka tegey asmaa bintu cumays oo markii dambe uu guursaday abubakar haddana abubakar markuu dhinta cali guursaday ayaa qabee caruur yaryar buu lahaa dabeetna rasuulka alayه الsلatu slam iyagii buu u yimid dadkiina wuxuu ku yihi cunto u sameeya xadiiskani daliil wuxuu yahay cidda laga dhintay in cuntada loo diyaarinayo laakiin iyaga cuntada aan laga diyaarsanaynin hadda ma garate iminka maxaa la sameeyaa dadka qoyskii meesh ayaa laga yaabaa in culayskaba la saaro oo intaasoo cisho dadku ay dul fadhiyaan oo dabeetna iyaguna ay xoolo qalqalaanoo intaasoo ma maahe iyagu dadkan u qalimaayaan oo keliya wax la aaminay dadkani waxbay aaminsan yihin axan iyo fida la dha fidaagu waa maxay fidaha waxay qofkii qofkiibaa kaadida laga sii daynaya baa la furanay qabrigu ku xidhxidhan yahay waa waxaan dee sugnaysay marka culimadu yihahdeen nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam miya wax loo qalay maya saxaabadii miyaa loo qalay waa maya maxaa markaa haddaba adiga ku kalifay shilin yaan lagu qalin meesha iska ilaali haddaad adigu awood aanad ulahayn halkeeda gaaro de adigu marka dadkii usheegto qofkii lagaa marursado waayo siday dee soomaaliduba imika ka markhaati kaceen qof baa jal buu udhimanaya wax wax loo siiyaa la waayaba markii uu dhimanayay mar alla markuu dhintana qaar markii hore meelaha iska joogjoogay qaraabo ahaayeen ayuunbaa siilada tegayo isagoo shan neef walwaalaya intaan weliba qofkiiba la aasin oo halkan hilibkii la qalayo dusuudu isyaacayso markaa isweydaaranayso iyo midiyuhu <laughs> ayuunbaad arkaysa marka wax kale dadkani ka hamisay haddii a lagu hal waxba yaa meesha lagu qalina ma dadka waalidkood saa u galay ma nimanka saa yeelay dadkii markaa khalkhal baaba lagu ridaya marka waxaa la qalay iminka dabeetna si yaroo kale dadku dhigan waxay ku ohanayaan dadkan shaqaynaya ee xabaasha intaasaaba ka raacaysa waxbay iska samaysan intaasaa ka raacaysa ya intaasaa ka raacaysa hadduu sadaqo kale ka tagsado ka tagay ka warran masaajid uu dhisay khayr badan uu sameeyey leannu rasuulkiina wax badan oo khayr raacaya intani inay isaguba ma lahayntan xoolihiisiiba laga iibinay nin baa iska soo iibsaday oo dadka u qalay marka waxay ku odhanayaan dadkanaa loo sameynaya dadkan kasoo qaad xabaasha kasoo shaqeeyay inuu nin kalaba u qalay oo meesha meel aan hayn lagu sameeyo cuntada de u diyaariya dad gaajoosan iska dhib iska duruufaysa laakiin dadkani shaygan ay guteen muxuu yahay horta waa cibaado ilahay ajar ka doonayaan miyaan ahayn haddaad tiraa salaadan tukanayay baan khayr ku doonaya ayaan lacag ku doonaya ka warran maydka aasidaad aasayso raacidaad raacayso salaadaad ku tukanayso dee adigaa iskaaga ushaqaystay waxbaba yaydaan isku ahaaninbe soo maha waa cibaadadaad ilaahay ku dhawaatay adigu markaa jeebkaaga dee wax ka cuno dantaada meelaha mar marka meelaha de ushaqata lama jaa markuu yimid nacyu jacfarin markaa nacyiga halkan waa maxay waa warkii geerida wey markaa rasuulku alay slat slam mucjisooyinkiisa bay ka mid ahaydeen ciidankani meeshuu ka dagaalamayay boqolaal kilomitr bay magalada madiine utagtay u jirtay laba boqoloo kun oo ciidan aanay seelan baa la idhaha kun waa qisaska la yaab kale iyo taarikhda la yaab kale laba boqoloo kun bay ahaayeen nimankaa gaaladu boqol kun waxay ahaayeen carabtii kiristaanka ahayd ee sham iyo dhulkaasoo dee raacsaneed dowladdii romaniinta boqol kunna nimankii romaniintay ahayn muslimiintuna saddex kuma ahayn gebigoodba haddana ilaahay baa wa taala u gargaaray iyagiina argagax ku riday labiyo toban qof oo keliya ka shahiiday oo saddexdaa hogaamiye ay ka mid ahaayeen dabeet rasuulka alay slat slam baa sii sheegay wuxu hebel baa la dilay haddana hebel baa la dilay hebel baa la dilay iminkana waxaa calankii qaaday buu sayfun min suyuuf illah waa maalintii khaalid uu bixiyey sayf min suyuuf illah seef seefaa ilaahay ka ah. dhowr bilood buu islaam haabaa marka waxtiaan badnayn ilaa waxaa la sheegay isagii camar bnu caas iyo mucaawiya bin abi sufyaan iyo inay islaameen sulxu alxudaybiya intii lagu jiray sanadkii sideedad meelahaas walama jaa markii nacu jacfarin xiina qutila qaala nabiyu sala la alay slm wuxuu yihi isnacuu sameeye liaali jacfar reer jacfar طacaaman faqad ataahum waxa yimid maa yashqulhum wax mashquuliyo iyagii baa markaa cuntadii dee ka mashquulay inay karsadaan waana ubad yaryar iyo dad jilicsana وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال وxu kاn رasuل الlahi صلى الله علي sل رsulku waxa yucaliمهم mid bara إda kharajuu markay u baxaan ilى المqاabiri qburaha markay u baxaan inay ugu duceeyeen qburaha ihahdaan السلام عlى أهلi الدiyaar min المؤمiنiin والمسلimiin وإna in shاء الlah bكم laaxiquun أsأل الlaha lana وlكم الcaafiية السalaamu nabadgelyo calى أhli الdiyaari dadkan daarahan ku jira ha ahaato kuwaasoo min almuminiina muminiin ahaaday wlmuslimiina muslimiin ahaaday wa ina anaguna in shaa allahu ilaahay hadduu doono waktiguu doono bikum idinka laaxiquuna waanu idinka daba imanayna taabicuuna lakum calaa hadihi ariiqa annaguna waanu idin daba soconnaayo waanu soo dhimanayna as'alu llaha ilaahay waxaan u weydiinayaa lana annaga iyo walakum idinkaba alcaafiyata ilaalin inuu dhibaatada iyo ciqaab iyo cadaab intaba idinka ilaaliyo annaga iyo idinkaba rawahu muslim وعن iبن cabاsi radي الlه عanهuma qal wuxu uhi mara rasuul الlahi slى الlaه alay slm rasulku wuxuu soo maray bquburi اmadinati qubuurihi magaalada madiina faaqbala calayhim wuu ku jeestay biwجhi wejigiisu ku jeediyo faqala wuxu uhi aلsalaamu عalaykum ya ahl اqbuur aلsalaamu عalaykum nabadgeli korkiina haata ya ahl اqbuur reer qubuureedow dadkan qubuuraha ku jirow yakfir allaahu lakum yakfir allaahu lana ilaahay baa noo dembi dhaafaya annaga iyo walakum idinkaba oo macnuhuna yahay ilaahay noo dembi dhaafo waa mudaaric bimacnaa amara antum idinku salafuna kuwii naga horreeyey baa tin wa naxnu anaguna bilahari raadkiinii baanu haynaa dariiqa aada marteen ay taabiciuna lakum fi hadihi dariqa rawahu tirmidiy wa qaala ducooyinkan iyo qaar kaleba nabiga way ka soo aroreen aleyh isalaatu wasalaam marka halkaa waxa laga qaadanaya ahluqubuurta iyagaa loo ducaynayaaye laga ducaysan maayo soo maha iyaga wax la weydiisan maayo lakiin saasaa loogu ducaynayaa assalaamu calaykum ahla diyaari min almuumin walmuslimiin qubuuraha loo ducaynayana waa kuwa muuminiinta waa dadka muslimiinta ah ayaa loo ducaynaya qofkiina wuu xasuusanaya wuxu ley annaguna waan idinka daba imanana asal allah lana walakum alcaafiya caafiyaduna waa shayga makruuha laga ilaaliyo antum salafuna wanaxnu bilahar idinku waad naga sii horreyseen anaguna waanu soconnaa sl macnaa waa kii de horreynta aynu garanayn ahayd raadkiinaanu haynaa alasr anaguna raadkiinaanu haynaa faatixada iyo qur-aan in loo akriyaa sax iyadu maaha la dhaa xabaalaha loo faatixeeyo waayo rasuulku wuxuu diidayba alayh isalatu salaam qubuuraha in qur-aan lagu akriyo faatixadana hadduu rasuulku odhan lahaa faatixada u akriyo wa inu akrin lakin rasuulka lagama hayo ducadaasaa laga haya wacan caysa radi allahu canha qaalat waxay tii qala rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulka wuxu uhi laa tasubuha caayna alamwaata kuwa dhintaha caayna fa inahum qad afdow ay qad wasaluu waxay gaadheen ilaa maa qadamuu waxay horumarsadeen rawahu lbukhaariyu warawa tirmidi wuxuu soo wariyey can ilmuqiira naxwu lakin qaala wuxuu uhi fatu'du laxyaaa waxaad dhibaysaan markaa haddaad caydaan alaxyaaa kuwa nool oo qof baa laga yaabaa aabbihii iyo dee dadkaasi inay ku dhimutaan marka isagii wax laga sheego rasuulku alay slat slam isagoo mashaacirta dadka ilaalinaya qofku haba xumaada eh. mar hadduu dhintay uu gaadhay wixii ilaahay ugu talagalay soo maha markaa caydiisu faa'iido ma laha dhib kalaabaa laga yaaba inay ka timaado qofkii noolaa ee qaraabadiisa ahaa laga yaabaa in la dhibaateeyo oo hadalladaasi ay dhaawacaan qalbigiisa iyo dareenkiisa saa awgeed baa uu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam waxayse culimmadu ka soo reebeen kaafirkii dee dhibaatada markaa lahaa weliba ee ummadda dhib kaga tegey iyo ku faasiq oo muslimiinta matalan shar uga tegayo sharkiisii looga digayo amba qof bidcoole ahaa oo dee bidcadiis wali ay shaqeynayso waa laga teg waa looga digaya dadka qur-aankaana sheegayo abulahaba ka soo qaad soo qur-aanka laguma sheegin isagoo dhaliilan dee sharkiisa ummadda looga digaya matalan rasuulka alayه الsلat slaam wuxuu sheegay camar bin luxay alkhusaaci ninkii jaزيira alcarabiya keenay asnaamta isagoo waxaan arkay buu hi midhicirkiisa naarta jiidanaya khusaaciyiintuna dee qabiilkii degi jiray maka iyo agagaarkeeday ahaayeen qaraabadiis iyo dadku ka soo jeeda way joogaan haddana rasuulku uu sheegay alayhi isalaatu wasalaam sababto wax kala maaha waa laga digaya marka qofkii waxaa tusaale ka mid ah soo qaateen matalan jarxu ruwaa dadkan xadiiska waranaya hebel waa daciif sayilxifd buu ahaa saa leeyahay dee way dad fara badani bale culimadu waxay dhaha dadkan ahlulbidc aynu ka hadlayno marka lagu leeyahy qofkaasi saaxiibulbidcu ahaa iyaan lagu raacin dariiqadiisa iska ilaaliya waxaaba laga yaabaa inuu janno galay oo ilahay agtiisa cudurdaaru yeeshay ilan shar iyo khayrba u lahaa qofkaasi soo dad hadday doonaan jannadii ku raacaysanaya ayaa iminka dadka looga digaya layle iskaga taga waayo dariiq qaldan buu ka tegay qofkaasi amba bidcuu ka tego dadkii baa looga digaya ma aha macneheedu naar buu ku jiraa dee taa inagu ma caddayn karno qof muslimna war hadduu yahay oo magaca aanu gaaloobin dee amba jannuu ku jiri kara amba naar buu ku jiri kara lakin dariiqiisaasi waa dariiqii naarta lagu gelaya iska ilaaliya baa la odhanaya waa in arrintaasi nasiixa ay noqoto lakin qofkan ka aargooso iyo cid kale ku dhibaatan waa inaanay noqonin qaala rasuulu lahi salى اlahu alay sl rsulku ui laa tasubuha cayna alamwaata kuwa dhintay fainahum yagu qad afdow ay wasaluu waxay gaadheen ilaa ma qadamuu waxay horumarsadeen kolleyba iyagu way abaalmarintoodii way heleen faa-idu kuma jirto ilaa dee maslaxaddaa laga soo reebay mooyaan xikmaddii kalena wuu sii caddeeyey rasulku alay slat slam wuxuu yihi fatu'duu waxaad dhibaysaan alaxyaaa kuwa dhintay ayaad dhibeysaane kuwa nool baad dhibaysaan baan ujeedaa oo ah dee dadkii qaraabadiisii iyo ciddii la midka ahayd halkaa waxaynu kaga soo baxnay janaa-ista qeybtii buluqulmaraamka intiisa waaidda cuddat laxkaamka ayaad berri soo qaadan doontaan in sha allahu tacaala wallahu aclam axkam ila tawfiq